kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keenan xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaad ku dhegaysataan dhacdooyinka ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamka ay hadal hayso qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona ruushka oo sheegay in ciidamadiisii lagu laayay gantaal ciidamada yukrain ay soo direen ay sabab ahaa kadib markii ay dayaceen naftooda iyagoo taleefoonno isticmaalaya kuleel laga dareemayo waddamo yurub ku yaalla ayaa sidoo kale barnaamijkana qaybkaa ah. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada adduunka ugu qabow wax lagu kuleeyay ayaa la la-yahay nin bambo ku tuuray goob tarinada laga raaco magaalada london waa magaalada new york oo xabsi la dhigay waxaan sidoo kale dhihaynaa dalka tanzania hadda kadib xadnibaadii saarnaa dadku inay banaanbaxyo dhigaan ayaa laga qaaday xubnihii joogtadii ahaa warar gudaha iyo dibadda ku saabsan iyo barnaamijkana qeyb ka yihiin kusoo dhawaada mar kale kulanka keen

illalin sida la irfadi wayno laxaadiyo la yablo gabiyad ha illalin sida la irfadi wayno laxaadiyo la yablo gabiyada la loo sheeg adi ku horo ooba laliy oo ku mawjadi lagdaysenaagfadi ku horo mawjadi lagdayso hadba laba dhacayse ankula lugadoon kalabaada waa luriyoyle aan kula lugaado kaalaaba waa luriyoine liibaan tulaabyaaka libixdooda igadaa

tulaafya kandhiibaan lugooyada iyo aree kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta faadima cabdulaahi kaahimaan deeq iyo markan waxaa ku luuqeynayay xuseen yuusuf trabi libaane daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keeneen Buktai ku Picasso. Ishi Buktai ku war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican muujadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminaye maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo mujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan

aynu ku bilownay ee saakay waa tii weeraro ku bilowday isqarxin ay al-shabaab ku qaadeen degmada maxaas oo ka tirsan gobolka hiiraan khasaare kala duwan ayaa ka dhashay mas-uuliyiinta maamulka degmadaas oo nala hadlana waxay sheegeen in dad toban iyo qof gaaraya ay dhinteen dhaawacuna afartan qof ka badan yahay gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa ka enan la hadlay wuxuuna nooga warbixiyey inta u gaarsiisan yahay khasaaraha dadka rayidka iyo weliba dhinacyada ama ciidamada dowladda soo gaaray maqasuud markii nabadgeyinka kaasbaaha magaalada uu soo weeraray laba qaraxay ku dhufteen oo laba baawura isqaxiday baawur gurigii isu qaxiyey baawurna meel oo suuq ku suu qaxiyey khasaarooyin kala duwana waa jiraan oo dad shacaba u badan marka qaraxyanacaan nimankaan meel kastaba qarxiyaane hadda eh, waxay dambana waa laga taxadiray waa eh, ka taxadirnay labadaas qofoodoo laba baawr wato isaaxiiday ahaayeen khasaarada kala duwanay geysteen waayahay kamaamul-aan intaad og tihiin khasaaraha tirada halkeen bay la egtahay wallaahi walaalow dhaawac waa badan yahay ilaa afarta qofood waa ka badan yahay eh, dhimasaduna iyaduna waa dhowr qofooda dhimatay oo waxaan ku sheegaa dad shacaba u badan qoys qalqoysoo shacaba toban qofood ka dhimatay dad kaloo kala duwano waa dhinteen marka oo dumar iyo caruur u badan marka dadkana inta badan guryo ku dumay hadda ilaa hadana guryo laga guri waayo hadda tarafoon rasmi oo ugu dambeeya ma sheegi karo waan gartay gudoomiye marka xaaladda hadda sidee bay tahay maadaama aad sheegtay dhimashadii dhaawac inay aad u badan yihiin bal goobihii wax ay ka dhaceen sidee bay xaaladooda hadda walaal waxay dhintaan allah u naxariisto waxay dhaawac allah caafiyo dhimasho dadkan waa u joogaan nimankaana dhibaatadaas ummadda soomaaliyeed iyo adduunkooda bay ku haayaan wax qadaraho ilaahay ugu talagalay ahaayeen qadarna waan ku ogoonsanaynaa nimankaas aadbaan hadda dadka inay dhibaatayna waa la filayay niman hadda soo guulo ma qabsadana ma ahana hadda niman isqarxiyo waayen oo ayagaba horta naftoodii goday maxaan ku sheeg marka xaaladda waa iska fahmi kartaa hadda meel la qabsada meeshu ma aha laakiin meel kale meelay dhibaata ka dhacday waayin oo kale marka hadda waxaa lagu mashquulsan yahay dhimashadii iyo dhaawacii iyo guubitaankii dadkii baadigoodkii dadkii iyo caruurtii xilli caruurtii dugsiyadihii iskuuladuka lahayn ahayd maxaan ku sheegaa wax dhintay iyo wax noolaaba la badbaaday goobaha waa caruurtii iyo wixii dadku sidaas seelo kala duwan dadku mashquulsan yihiin xaalada kala duwan kaleetana waa degan yahay waan gartay marka hadda maamulkii haddaad tihiin maxaad qorshaad udaan oo aad ku doonaysaan in ammaanka degmadii aad xaqiijisaan maadaama hadda weerar ay dhaceen walaal ammaanku xaqiiqsan yahay oo markasta amniga ka shaqaynaa haddana waa si labalaabaynaa maalin kastay qaraax ay dhacaan muqdishoay ka dhacaana caasimadii oo hadda shaakumada gariir waxaa ku dhaweyn anaga deegaankubaad dirshagalay nooga fogoyna ayagoona deegaano diriska inoo maalin kasta liido iyo madaxtooyada iyo meelo eh, aad loo xiro ka dhacaa marka eh, qof nafteeda goyni eh, codsa u duulo meel qabsada maahan ee qofka isagu isqarxiyo waay qofka qarxiyana waa qof halliga oo hada naftiis uraa muumin maxamed xalne gudoomiyaha degmada maxaas gobolka hiiraan wey codkaas ad maqlaysaan wuxuu faahfaahin ka bixinaya intay gaarsiisan yihiin khasaaraha ka dhashay qaraxdii saaka ka dhacay magaaladaasi sideed iyo labaatan qof oo ku dhaawacmay oo xaaladooda wax looga qaban waayay isbitaalka magaalada beledweyne ayaa maanta la keenay magaalada muqdisho oo isbitaalada lagey dadkaas dhowaan dhammaantood waxaa ay qabaan dhaawacyo culus dad rayid ah ayayna u badan yihiin oo ka agdhowaa goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa kulanka keene shacabkaha ku noolo bulshadu ka dhex tume cayaaraha barnaamijka kulanka keenin ayaa saaxiibayaal weli la socotaan wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa sheegtay inay bishii disembar ee sanadkan ama sanadkan naga dhammaaday ay heshay warqad ay ku codsanaysay in wadanka faransiiska danjiraha u jooga wadankaasi burkina faso uu wadankaasi ka baxo warqadaas ayaa safaaradda wasaaradda waxaa looga codsanayay in danjiraha degdeg ula baxdo afeenu u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa wakaaladda wararka reuters u xaqiijiyey in email ahaan ayuu wasaaraddu u heshay warqad ah eh, warqad ka imaaneysay saraakiisha xukuma wadanka burkina faso laakiin waxaa la diiday in faahfaahin intaasi ka badan laga bixiyo dowladda burkina faso ayaa diiday inay si rasmi ah uga hadasho warbixintan ay ku codsatay in xukuumadda baariis ay danjiraheeda dalkaasi ka jooga la baxdo runtii waxaan warqadda ka helnay mas-uuliyiinta kumeel gaarka ah ee burkina faso tani ma aha dhaqan caadi ah mana hayno faallo dadweyne oo aan ka bixino jawaabtan ayuu yidhi afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi faransiiska ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo halka uu ku sugan yahay safiirka faransiiska ee burkina faso joogay oo lug halaad layidhaahdo safaaraddan waxay ku taalaa magaalada ugaduugo ee caasimada ah wadankaasi burkina faso warbaahinta oo wax ka weydiisana safaaradda nabsad ahaanteeda waa ay diiday inay ka warbixiso caarintan waxay u muuqanaysaa baa laleeyahay inuu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya burkina faso iyo dowladdii hore u gumaysan jirtay ee faransiiska oo xiriir adag lalahay dalalka kale ee horey u gumaysan jirtay ee ku yaala galbeedka qaaradan afrika mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada faransiiska ayaa sare u kacay sanadkii hore qayb ahaanna waxa ay sheegeen dadkaasi in dowladda faransiisku ay taageero siinayso kooxo hubaysan oo ka dagaalamaya wadankaasi oo laga abaabulayo wadanka maali nabadgelyo darada daba dheeraatay waxa ay horseedaba leeyahay xasilooni darro siyaasadeed iyo weliba afgambi military oo ka dhacay dalka maali iyo dalka nabsadaantiisa bishii meey sanadkii labada kun iyo labaatankii iyo sidoo kale laba kun labaiyo labaatankii iyo burkina faso oo sidaasoo kale ay afgembiye ka dhaceen bilihii janaayo ee sebtembar laba kun labaiyo labaatankii dadbaxyaal careysan ayaa waxa ay beegsadeen safaaradda iyo safaaradda faransiiska ku leeyahay magaalada wagaduugo xarunta dhaqanka iyo saldhigga milatari ee faransiiska ee burkina faso maalintii labaad ee afgambiga bishii novembar ee sanadkan dadbaxayaasha waxaay sidoo kale dalbanayeen in faransiisku uu ka baxo dalkooda waxaana ay ugu baaqeen mas-uuliyiinta milatariga kumeel gaarka ah inay weydiistaan ruushka inuu gacan ka geysto la dagaalanka fallaagada hubeysan ee dalkooda ka dagaalamaya kadib afgembigii labaad ee ka dhacay wakadugo dowladda burkina faso waxay ku eedeysay faransiiska inuu taageerayo hogaamiyihii milatariga ee xilka laga tuuray paul henry sandongo damimba oo qorsheynayay weerar rogaal celisa dabayaaqadii bishii desembarna mas-uuliyiinta burkina faso waxa ay amreen sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo barbar mansil yirahdo inay dalkaasi ka baxdo iyadoo ku eedeeyey inay sawir xun ka bixisay xaaladda ammaan ee wadankaasi ka taagan warbixinada kale haddii aan sii eegnana waatii shalay wasiirka amniga ee yuhuudda u galay masjidka barakeysan ee laksa ku yaala magaalada qudus arrintaasna carab weyn ayay keentay waxaana hadda la leeyahay imaaraadka carabta iyo shiinaha ayaa ku baaqay in shir golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo deg deg ah kadib markii wasiirka amniga israa'el imtar bin kaafir uu galay dhismaha masjidka al aqsa oo si weyn loo cambaareeyey golaha ayaa la filayaa inuu shirka uu aqbalay uu yeesho khamiista soo socota diblomaasiyiin ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee eh, royters qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay raadineyso xalkama dambeysa oo arrintan aysan mar labaad kusoo laaban falka bin kaafir ayaa waxaa dhaleeceyn ama cambaarin xoogan uu kala kulmay adduunka oo dhan iyadoo dowlada ay ka mid yihiin masar urdun ama jordan sacuudiga iyo turkiga iyo imaaraadkuba ay ku biireen falastiiniyiinta sida weyn u cambaareynayay tilaabadaasi hogaanka falastiin ayaa faragelin ku tilmaamay daandaansi aan horey loo arag weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa sheegtay inay aada u cambaareyneyso weerarka wer tillaabadaas oo ay ku tilmaantay weerar uu wasiirkan ku tilmaamay ama weerar waxay ku tilmaantay tillaabada wasiirkaas uu masjidka ku galay waa masjidka al aqsa ee barakeysan ben kaafir ayaa waxa ay wasaaraddu sheegtay inay u aragto tillaabadaasi daandaansi hore loo arag iyo weliba xiisad colaadeed oo khatar ah oo la hurinayo dhanka kale ra-iisul wasaaraha falastiin maxamed shataayax ayaa waxauu ku eedeeyay wasiirka dhismaha masjidka galay inuu soo agaasimay safarka taasoo qayb ka abeed ah isku day lagu doonayo in xaruntaasi loo rogo goob yuhuuddu ay leedahay hadafka ay leeyihiin dad badan oo u yahay hadaf ay leeyihiin dad badan oo midigta xagjirinta yuhuudda ah ururka xamaas oo ah urur maamula marinka qasa oo go-doonsan weliba ayaa kadigay in tallaabadaasi wasiirku uu qaaday ay la mid tahay bay ka gudubka qadka cas milatariga israel ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray qasa habeennimadii xalay uu ku dhacay dhulka falastiin ee ay xoogga ku haystaan laakiin wax khasaaraha uusan geysan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay ama uu ku andacooday inay ka go-an tahay inuu si adag u ilaaliyo xaaladda jirta iyadoo aan wax isbedela ah lagu sameynaynin buu yidhi macbadkan ama masjidkan dhismahan uu ku yaalo tallaabada warbaahinta israa'iil ayaa waxaa talaadadiina waxa ay sheegeen in booqashadii netanyahu uu ku tegi lahaa imaaraadka carabta toddobaadka soo socda dib loo dhigay ilaa bisha februaayo ayaana la gaarsiiyey inkastoo ilo u dhow dhow hogaamiyaasha israa'iil ama hogaamiyaha israa'iil ay beeniyeen inay wax luga ku leeyihiin dhacdadii masjidka alaqsa ka dhacday ra-iisul wasaaruhuna wax ka ogaa hogaamiyaha mucaaradka israel iyo ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iiliyiinta yair labid ayaa isna ka digay in bin kaafir uu u horseedi doono siduu hadalka u dhigay rabshado uu horseedi doono rabshado wuxuuna ku tilmaamay tilaabadaasi daandaansi ula kaca oo khatar gelin karta buu yidhi wada noolaashaha dhanka kale mareykanka oo ah saaxiibka ugu dhoweya israael ayaa isna walaaca qoto dheer ka muujiyey tilaabadaasi waxaana warar ka soo baxay mareykanka lagu yiri waa in si qatarlewaa in si taxadar leh looga fogaadaa dhib tallaabooyinka noocan oo kale ah ee khatarta horseedi karaya waxaan si qoto dheer uga walaacsannahay ficil kasta oo hal dhinac ah oo awood u leh inay sii xumeeyaan xiisadaha taagan sababtoo ah waxaan doonaynaa inaan aragno gobolka bariga dhexe oo nabada ayaa lagu yiri ayuu tiri afeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda mareykanka ned brec layidhahdo mareykanku wuxuu si adag u taagan yahay ama ugu taagan yahay ilaalinta maqaamka taariikhiga ah ee ku saabsan goobaha barakeysan ee qudus ku yaala ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal mareykanka kasoo baxay waxaa intaasoo kale ama intaasoo lagu sii daray in tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo hoos u dhigaysa xaaladda taagan ay tahay waxaan la aqbali karaynin dhismaha masjidka barakeysan alaqsa oo loo yaqaano ama ah goobta barakeysan ee muslimiintu ama goobta barakeysan ee saddexaad ee muslimiintu leeyihiin ayaa dhinac ka mid mida ah yuhuuddu ay haystaan oo xoog ku qabsadeen laakiin yuhuuddu waxa ay dhaqan ahaan aaminsan tahay in goobtaasi ay tahay mid ay iyagu ay leeyihiin oo ay ku cibaadeystaan xaruntan oo sidoo kale eh, ah goob dad badan oo muslimiina ay tagaan ayaa yuhuuddu dhowr mar waxay isku dayeen inay xiraan ciidamadooda dowlado ay ka mid yihiin yuhuudda ka sokow dowladaha carabta ayaa tilaabadan aada u cambaareeyey waxyaabaha aada loo xasuusanayana waxaa ka mid a ah sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii dagaalkii ka dhacay gobolka bariga dhexe ee falastiin yuhuudu dhul badan oo carabta ay ka qabsadeen israa'iil waxay qabsatay bariga qudus halkaas oo ay ku taalo ama ku yaala masjidka nalaksa intii lagu jiray dagaalkii carabta iyo israa'iil ee toddobiyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankiina ayayna yuhuudda ku darsatay magaaladan oo dhan dhulka ay xoogga ku haysato taas oo beesha caalamku ay inta badan aada u cambaarayeen dowladda ruushka ayaa sheegtay in weeraradii gantaalaha ahaa ee maalintii sanadka cusub loo dabaaldegayay ee lagu dilay sagaal iyo siddeetan askari oo ruush ah oo ku dhacay ama uu ku dhacay baa lili sababtoo ah ciidamada ayaa ahaa kuwa aad u mashquulsan oo ku mashquulsanaa isticmaalka taleefanadooda gacanta isticmaalka taleefanadan waa la mamnuuca baa layidhi waxaana loo ogolaaday oo keliya in maalmahaas ciidda ah ama sanadka cusub ay ciidamadu isticmaalaan qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa lagu yiri isticmaalka taleefanada la mamnuucay ayaa u ogolaaday cadowga inuu helo bartilmaameedkiisa sida ay saraakiishan ay sheegayaan baaritaan ayaana socda xukuumadda ukrain ayaa sheegtay in afar boqol oo askari lagu dilay saddex boqol oo kalena lagu dhaawacay weer lagu qaaday kuliyad lagu tababaro ciidamada oo ku taala magaalo layidhaahdo makiifka oo ku taala aagga gobolka dunesk layihahdo ee laisku haysto waa tiradii ugu badnayd ee dhimashada ciidamada ruushka hal maalin oo kaliya ruushku waxa uu sheegay in saacaddu markay ahayd lix saac iyo hal daqiiqo waqtiga maxalliga ah ama waqtiga gudaha ee ruushka ee maalintii sanadka cusub lix gantaal lagu soo riday goob uu degan yahay ama kuliyad ay ciidamada lagu barto ama lagu baro farsamada gacanta kuwaas oo laba ka mid ah gantaalahaasi hawada lagu burburiyey tali ku-xigeenka ciidamada guutada la weeraray oo la layidhaahdo cornel bushaarin ayaa waxa ka mid ahaa baaley dadka la dilay sida ay wasaaradda gaashaandhigu ku sheegtay waray soo saartay maanta guddi ayaa baaraya sida ay u dhaceen oo lagu yiri ayaa lagu yiri bayaankan laakiin waxaa horeba siiska cad baa laleeyahay in sababta ugu weyn ee weerarkaasi ay tahay joogitaanka iyo isticmaalka tirada badan ee taleefanada gacanta ee ciidamadu isticmaalaan kuwaasoo la sheegay in hubka ukrain uu fursad u helay inuu duqeeyo xarumahaas maadaama la helay goobta ay joogaan arrintan waxay ogolaatay baa u ogolaatay cadowga inay helaan oo ay ogaadaan isku duwayaasha goobta ay ku sugan yihiin ciidamada militariga ah. gantaalana lagu weeraro ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka saraakiisha lagu helo dembigani baaritaanka ayaa waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda waxaana kaloo qoraalka lagu sheegay in la qaaday tallaabooyin looga hortagayo dhacdooyinkan oo kale inay mustaqbalka ay dhacaan ruushka ayaa farta ku fiiqay kadib weerarkii inuu yahaa kii ugu dhimashada badnaa ee dhulkooda ka dhaca shan siyaabood ayaa la sheegay inay sabab u hayd oo qeybta ugu weyn ay tahay iyadoo ciidamadu ay isticmaalayeen teleefanadooda gacanta kuliyaddan farsamada gacanta waxaa ku jiray askar wakhtigaasi tiro badan oo waliba la sheegay inay ilaa saddex boqol oo kun askari gaarayeen kuwaas oo lagu diyaarinayay inay ka qayb qaataan dagaalka uu madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin bishii fee sebtembar ku dhawaaqay rasaas ayaa sidoo kale lagu keediyaa meelo dhow goobta gantaalada ku dhaceen shaqaaluhu waxay saarnaayeen baa leeyahay qeybo ka mid a ah guryahooda ama qolalkooda iyo dhismooyinka dushooda markii gantaaluhu inta badan ay soo dhacayeen bafol gubareyeef oo ah sarkaal hore oo hormuud u ahaa maamulka wakiilada ruushka ee donesk ayaa sheegay inay ka go-an tahay in tiro badan oo askari haba ka dhimatay iyagoo ay intooda badan dalkaas ay qabsadaan ama ay ruushka ay guul isu hooyaan haddii aan qofna loo ciqaabin arrintan ayuu yidhi sidoo kale markaasi way kasii dari doontaa wuxuuna leeyahay dhacdooyinka noocan oo kale ah waa laisku ciqaabaa ku-xigeenka afheenka baarlamaanka deegaankaasi ee andrey mateyed layirahdo magaciisa ayaa sheegay in la saadaalin karo in askarta E- in askarta la eedeyn doono halkii uu taliyihii hore u qaatay go-aanka in hal meel askarta laisku geeyo madaxweynaha ruushka valadimir putin shalay waxa uu saxiixay amar qoysaska askarta ilaalada qaranka ee lagu dilay dagaalkaasi la siinayo lacag gaaraysa shan milyan oo lacagta ruushka ah oo u dhiganta lixdan iyo sagaal kun oo doolarka mareykanka ah maamulka cunnada iyo daawooyinka ee mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo f d a ayaa u ogolaanaya farmashiyaasha ku yaala dalkaasi mareykanka inay tafaariikh ahaan u iibiyaan kaniiniyaasha loo isticmaalay ilmasooridista gudaha mareykanka markii ugu horeysay hay-addan waxa ay sheegaysaa xitaa iyadoo gobollo badan ay doonayaan inay mamnuucaan daawadan inay haddana iyagu ay fasaxeen marka loo eego barnaamijka la yidhaahdo mybariston ama remis sida laga soo bedelay ee loo bedelay merfax iyo guud ahaanba sida loo ansixiyey waxaan bixin karnaa ama aan u ogolnahay farmashiyaasha haysta shahaadooyinka in ay gadi karaan kaniiniyaashan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-addan isbeddelka sharciyeynta ayaa suurtagal ah in la ballaariyo oo weliba qorshahan dalka oo dhan la gaarsiiyo iyadoo maamulka madaxweyne joe biden oo la halgamaya sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin kara baa laleeyahay xuquuqda ilmo iska soo ridista dalka mareykanka kadib markii si weyn loo xadiday sanadkii hore go-aanka maxkamadda sare ee lagusooee lagu baabiyey baa laleeyahay xukunka caanka ah ee loo bixiyey rovi wide iyo mamnuucista gobolada qaar oo markaas ogolaaday wakaaladan waxa ay sheegaysaa inay soo gebagabaysay isbedelada kadib markii ay dib u eegtay codsiyada dheeriga ah ee dalkaasi iyo shirkadaha soo saaray in loo ogolaaday in dawooyinkan ay soo saaraan goobaha lagu iibiyo dawooyinka ee farmashiyaasha loo yaqaano waxa ay bilaabi karaan inay codsadaan shahaado si ay u qaybiyaan kaniniga ilmaha laiskaga soo rido ee dalkaasi mareykanka iyadoo shirkadaha laga qaadanayo hay addan f d a layihahdo waxa ay markii ugu horeysay sheegtay inay sameyneyso isbedelada bishii december sanadkii hadda naga dhamaaday markaasoo lagu dhawaaqay in la sameynayo qorshe degan isbedeladaas waxaa ka mid ahaabaa le in si joogto ah meesha looga saaro xanibaadaha diiradda dalabka lagu saarayo kiniinadan in sidoo kale dhakhaatiirtu ay qoraan myfer bakis waa nooc ka mida ah baa leeyahay astaamaha eh, dawooyinka labaad ee loo adeegsado in ilmaha lagu soo rido dadka u dhaqaaqada dhuu dhaqdhaqaaqa xuquuqda ilmaha laiska soo riday ee dalka mareykanka ayaa sheegay in kaniinigaas uu u leeyahay taariikh dheer oo badbaado leh laakiin dad badan oo ka soo horjeeda ayaa tallaabadan aad u cambaareeyay waxaana ay dhigeen banaanbaxyo kale oo ay mar kale leeyihiin dowladdu waa inay go-aankan dib uga laabataa qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayadna dhegeysanaysaa kulmiye news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network tahay caqligabtanagu cidla kaama qaado cadow ku dilay inkastood u cabato iyada u caad dilan tahay caqliga tanaagu cidla kaama qaado waa ku dilay waxsee igaaga ciil badan afkan ciilsimoode waxsee igaaga ciil badan afkan ciilsimoode cashaqu u geeye cuntadii u diidey waxba calaalin weyday waxsee igaaga ciil badan naftan ciirsimode igaaga ciil badan naftan ciirsimode cashaqu u geeye cuntadii u diide waxba calaalin weydey calaf waa nasiibkaye macalool xumaahden hadday ii cahdaysoy cudurdaar ka sheegte cakuway ilayn doqoona cidhib male ilay waa caaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer waa caaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer miyaan ciila jiifa

ka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qabaa cudurigu abuurteyiyaadoon cadceedo godka cidhiif ka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qaba cuduriguu abuurte kastoy ku ceeb tahay aabo calaacalay kastoy ku ceeb tahay aago calaacalay cidi iima geynine cagtaydan ku doonte balyaan ciirsanaya kastooy ku ceeb tahay qaabo calaa calay inkastooy ku ceeb tahay qaabo calaa calay cidi iima geynine cagtaydan ku doonte balyaan ciirsanaya cabaan yahaa ku yaaliyo quruxday cajabiisu casantan runmoode cadaabuma badheedheen cakuwey ilayn doqooni cidi ilayn

waa miyaan ceela jiifa waxaa jira cirhooro kucaweeya mayayo cidda loo hayaasho balalama cabaaniyo ciryaanahade waxaa jira cirhooro kucaweeya mayayo cidda loo hayaasho balaalama cabbaaniyo ceryaanaadi cannahanis canaantii waradii calanka lay suray cannahanis canaantii calanka lay cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe annahanis canaante dartii calanka lay suray annahanis canaante calanka lay cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe cimriga caruurnimoy mahayse cududahan isjabiyo talaaciga carceerte cakuway ilayn doqoona cidhi male ilay waa caaganacase miyaan ciila jiifa waa caadanaca secirka dheer dhulka dheer waa caadanaca secirka dheer dhulka dheer miya miyaan ciila e jiifaa miyaan ciila e jiifaa e codka macaan fanaanka ilaahu naxariistee maxamed ciise timi ayaa ku luqeynaya heestan oo ciirsi la yidhaahdo maxamuud axmed cali dabagooye ayaa ereyda laga qayb qaybbaa nooga tahay barnaamijkan oo kulanka ka eehan heese kale ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan markaan waxaad ku soo dhawaataan saaxiibayaal xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamed aadanahna xasuus mahadsanid burhaan waa maalin arbaca taariikhduna waa afarta bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta afaraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol lixdan iyo kow cisho haddii aala idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun labaiyo tobankii xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii ku kumeelgaarka ahaa oo ku shiray xaruntooda magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen inay xilka ka qaadeen gudoomiyihii xilligaasi ee shariif xasan sheikh aadan waxayna guddoomiye u doorteen allaha u naxariistee madoowe nuunow maanta oo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii cabdixakiin maxamed axmed dhoobo ayaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka puntland kadib markii uu helay wareegii labaad ee doorashada afartan iyo saddex cod halka musharaxii kale ee la tartamaya ee lagu magacaabi jiray cabdijamaal cismaan maxamed uu isna helay labaatan iyo saddex cod isla maalintaasina kooxa hubaysnaa ayaa toogasho ku dilay allaha u taliyihii saldhigga booliska degmada warta nabadda macalin daahir maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol dalka baarma ayaa madax banaanidiisa ka qaatay ingiriiska oo gumaysan jiray maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol koob kontonkii ciidamadii shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ayaa qabsaday magaalada siyool ee caasimada dalka kuuriyada koonfureed maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii dowladda faransiiska ayaa bilowday cunaqabateynta hubka ka dhanka ah israa'iil maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii waxaa magaalada dubay laga furay dhismaha burji khaliifa oo ah dhismaha ugu dheer caalamka dhirirkiisuna waxa uu gaarayaa sideed boqol labaatan iyo sideed mitir ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun lix tobankii dowladaha imaaraadka carabta suudaan iyo baxrayn ayaa xiriirka u jiray dowladda iiraan guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay mahadsantaha luul maxamuud aadan una xasuusinaysay qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta kale dunida ka dhacay madaxweynaha tanzania saamiya saluuxo ayaa qaaday xayiraad lix sano wadankaasi saarneyd oo lagu mamnuucayay isku soo baxyada siyaasadeed ee uu soo rogay madaxweynihida ka horreeyey ee mayalka adkaa john magafuli go-aankeeda waa qeyb ka mida ah baa laleeyahay hindisaha r afar r layihahdo ee dib u heshiisiinta dejinta iyo dubahabeynta iyo daba dhiska qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa sidaas lagu yidhi haweeneydan waxa ay qiratay in xisbiyadu ay xaq u leeyihiin hadda inay qabtaan isku soo baxyo hase haatee waxay ku booraysa noqdaan kuwa shacabka aan dhibaato u keeni doonin ama aan dhibaato u geysan dadkana ama weliba madaxdan lagu cambaarayn ama lagu ceebeen john magufuli madaxweynihii hore ee wadanka tanzania ayaa mamnuucay isku soo baxyo ay dhexeeya ama ay dhigaan dadka siyaasiyiintaah oo doorashooyinka ku saabsan ama dhinaca kale siyaasadda ah waxaana uu sheegay arrintaasinayd mid wiiqaysa awooda dalkaasi heerkulka bisha janaayo ee hadda noo bilaabatay ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay abid ama taariikhdaba marka loo eego wadamo badan oo yurub ku yaala diiwaanada qaranka ayaa la sheegay inay muujinay meelo badan oo dunida ka mid a ah, gaar ahaan yurub in kuleel ba-an oo ka jiro laga bilaabo worsow oo poland ah waxaa la sheegay ibilbow oo sbain ah in heerkulka u gaaray wax ka badan sideed iyo toban digri halka magaalada bilbao ee sbain shan iyo labaatan digrii u gaaray celcelis ahaan cimilada yar ee reer yurub waxay leeyihiin dhibaato badan ayaa hadda aan ku qabnaa kuleelkan soo taraya magaalada ugu qabow adduunka oo iyadana waxaa laleeyahay wax lagu kulleeya ayaa la la-yahay waxaana saameey baa laleeyahay dagaalka ruushka uu ku qaaday wadankaasi ukraine waxaana magaaladan oo la yiraahdo yaktusk la sheegay in ay weysay shidaalka lagu qabo guryaha lagu kululeeyo oo maadaama cunaqabateyn badan dunida la saaray marka culays badan ayaa ka jira baa laleeyahay magaaladaas iyadana markan kusoo dhawaada saaxiibayaal xubinteenii kalamaan soomaali suudaneys hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono daweyntaada oo sax ah koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war wax badan waa idin maqlayeen maanta waa idin soo salaamay madashiinniina waa imi waxaase hore loo yidhi maandhow adduunyada rag waa melekigeedii duumuluu dhex yaaliya sandanad laysku maandhaaf wuxuuna muranku maantiyo duray meelu degi waaye ninba meesha uu rabu ka kala soo mar leeyahay nin samintiday halkii u mariya maalin wuxuu joogey mayl durusan maadigii tegiyo maqal wax loo sheegay wixii miray wuxuu mooday iyo wuxuu meel waayey maan iyo khadhaadh wuxuu mutiya mahad wuxuu sheegan intaasuu u wada meeldayaa ruux muraadli war abwaan maxamed jimcaalow marka hore soo dhowow marka labaadna waxaa la yidhi mugdi gacan la tagaa waxay mudan alla og war abwaan jibcaalo maanta geedkii haddau joogo laba kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta hoggaanka cusub oo s lagu dhawaaqay amuu ku jira aryaadhaha abwaanka ilaaha madaxweyne ka dhigay muraad kalaadsa leedihiina waxaa hore loo yidhi maja'aabeesa meel kaaley kamuulaxmuulax leeyihiin maja'aabeesa meel kaaley kamuulaxmuulax leeyihiin war cabdullo maanta maxaas waxaa ka dhacay markaan maqlay waxaa xaqiiqa inay maja'aabeesa meel kale ka muulaxmuulax leeyihiin sayaaba degmada maxaas oo shabaab bari hore ka xorowday oo aaggay ku taallaayoo xor ahaa degmadana inta degani dad kooban oo isyaqaan ahaayeen meesha ay ka soo galeen baabuurta qaraxyada sidaayee dadka lagu baabi'iyey haddayse hore u joogeen maxaa loo ogaan waayey hadday soo galeen se maxaa loo arki waayey warka booso miyaan hadda lagu dhihin ma jacabaysa meel kaley ka muulax muulax leeyihiin war maanay wax dhanbaan murugeenno qawaariish muhudiyiinu maatadeenna dileenoo mashaqooyin fulsheene maydku joogta miya waa masiiba adduune war murti baa odhanaysi aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa muska reerka wadayaal murti kale wayle taa maroodiga meel isku guulawgeeda oo ku dhamaaye madeeyo waxaa kaloo la yidhi maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya war kalemaanay maxaas qaraxyadii ka dhacay intii ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha allaha bogsiiyo intii hantidooda ku burburtana beddel kayr qaba allaha siiyo laakiin dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa aad is waa cadow qiyaamo badan feejignaantuna waa nugu yar tahay mar kastoo wax dhaacaanna toddobaadka hore unbaa dhiilla jirtaa kadibna waad isdhigataanoo dadan cadow lahayn oo kale kalead u dhaqantaan sidaasuna tala maahan ee wakhtiga iyo waayaha wax ka barta warkalamaane waxaa la yidhi dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaae dhimashada hadiidina rag waa dhabar adaygaae warnimayahow maalin kasta eh. waa ceeb inaan caajisnay cadowna gaadaa wax dhambayna mireenoo maata ay dilayeenoo murugayna badeene eh. u midooba shabaabko mudankooda marsiyo mid intuu ka dambeeyo marayaan laga daalinay war waxaa kaloo la yidhi rag baa qaba war waa lagu dhintaa dhiiraanaanshaha eh nin kastoo dhabcaalow naftani maalin bay dhiciye iska dhiciya dhigmiiratada idin dhibaataysay wargabooso waxaa kaloo la yidhi eh cadowgani ku dhiiraday inuu dhiigga yaga daadsho dhallinyaro iyo waayeel bulshada aan mid qura dhaafin dhunta waxay marshaan iyo hunguri nagu dhibaateeya shacabkeennu dhaar wuxuu ku maray inaysa dhaafayn aryaa dalabow dhuumashadaasaan ku xusuusne samigay cabdulla wuxuu yidhi shabaab shabaaboo iswareysta waxay dhaheen waa dhuumaashaan dhammaaniyo dhagaxyaageeda dhaawocood waa dhuumaashaan dhammaan iyo dhagaxyaageeda dhaawocood warnamiya war mahaytaan shirki dib u heliisinta koonfur galbeed salaadis isgobadu haysantagaylidhaamaha kuweero hayta war salaadda anaa imaam ka noqonaya anaa ka noqonaya miyaa laysku haystaa war salaadda haddaan imaamka looga dambaynin sidee jamaac loo tukan karaa war imaamka reejay salaadil kutukudaw yoonay madiidi dadku hukumaasoob waajiba saarana xildhibaan balagwali baarey gudigii hamaga dhowi guddoomiyaha golaha shacabka kulla hadalnay wali baarnay wal halku bedelooy ilaa hatan shibanoo eeye warmadaygow adigaan war guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxbuu ka bedelay guddigii xubnaha cusubu magacaabayna waxay kale yihiin maxamed sheekh xuseen maxamed iyo farxiyo maxamed yuusuf wuxuuna ka saaray ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war xubnaha laga saaray ma lafta gareen baa lagu xantay waxay tahayba talo oday baa ka muuqata iyo in laga guuray waasaan u magacaabay iyo waa u idhi war anaa idhi anaaniyada shabaab labadaba waa dhibaato aan loo baahnayn war waxaa la yidhi arkayoo qaatay iyo idhiyoo loo noqon maayo anna wax layma yidhaahdo rakuma heshiiyo war waxaan markhaati ka ahay talo ummad ka dhexaysa anaa idinku socon meeso war waxaa la yidhi saddex dadla'aan baa leh aakhirka taliyo jiitaaya turqata naagood iyo taxdo wadaad aryaadaha waxaa kaloo la yidhi alaantabiyo xeelahayn turuqyaxo ku toosime alaantab iyo xeelahayn turuqyaxo ku toosime aamiin war kalemaanay war ma haysaan haysaane yaabaya kalamaan haddaanay war hayn yaa war haya war adugu muranka iyo warka miyaadan kala aqoon kollayba kalamaan wax kaxan badan oon dumar ahayn weligay maarag war horta raggu waa kulmaa hadduu kulmana dee waxbuu isu sheegaa war haddaan wax idiin sheega maa isugtaan war adiiboo walan sheeganee geega dhon riimuhaytay walma sheegdo afcaanood waad ku noqon doontaae eh. wararka ka cusub baan kuu wadaa maday wuxuu la yaaban yahay ilaa hadda laasacaanada haddii laga soo raafay cidda wax ku sii laynaysa war nimanta nimantii oodka islaameed meelkihirin intiin sadano furdaano gacantiyo ka'aaman le eri jireen gacantayda yaa wax ku cunay bacah laybahaayanirig inoonu nabaan may ka diidaasa war madeeyow ma moodaa inaad isku kaana qaladay war waagow waagow leyow war dad waalan baa tihin waxna laydinma sheegi karee eh. laascaanood waxaa tegey guddoomiyihii baarlamaanka somalilan war eedhaaan wax idiin sheege reer eh. laascaanood gudoomiyaha baarlamaanka ka mid mida waxay diidan yihiinba horta gudoomiyaha baarlamaanka puntland goormuu tegi doonaa asagu laascaanood warwarka iga qasinina laascaanood waxaa tegey gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq axmed khaliif xaaladuna waa degantahaa la yidhi ciidankiina magaalada waa laga saaro bay ku noqdeen war madaxweyne muuse biixiyo garramaya shalay wuxuu yidhi nabadoonno kala jooga kismaayo qardho garowe iyo magaalooyin kale ayaa hadlay buu yidhi dhammaantoodna dagaal bay ku baaqeen waana markii ugu horreysay taariikhda soomaalida oo nabadoonna intaas leeg ay dagaal ku baaqayaan gudoomiyaha golaha guursida somalilanna wuxuu yidhi soomaali rag ka tashaday oo dowlado kale ku biiray annana noo talin mahayaan soomaaliyada kalena warkeeda badda war xildhibaan faarax macallin oo eedayntii madaxweynaha somalilan muuse biixi jawaab kooban ka bixiyey wuxuu yidhi shalay markaa arrinta somalilan gelayey waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya dherigaasna daahir riyaale ka ahayn oo madaxweyne ahaa iyo siilaanyo mucaarad ahaa dhexdhexaadiyey laakiin u ololayn may weyn goosashada somalilan war faarax macallin shantii sanee lasoo dhaafay eh. inuu farmaajo la taliya u haama ku daray war soomaaliya haddaan boqolaal kunoo qof laga dilin eh. hagaagii maysow ku yidhi aryaadhaha faarax macallin kaskacadaad ula yaabaysiine eh. eebbaa ogoo dadaan ogahay haddaan la dilin inaan laga nabadgelay war kalemaanay war ma haydiine ra'iisul wasaare xamsan wuxuu guddoomiyey shirkii amniga taliyayaasha ciidamaduna waa ka qayb galeen waxaana goobjoogahay taliyaha booliska ha sheegin taliyaha nabad sugidda shib taliyaha militari askariga anaa amray war taliya shub muxuu ku diiday inuu ka qayb galo war baydhabuu ku laandheeraynaya war taliya shub waa xildhibaana hawgafina war mahasalaad hadduu xildhibaannimada iska wareejiyo eh. sidii sambaloolsha'amu waayaa mar kale wargooyin waxaydan idin weydiiyey taliyayaasha eh. ra'iisul wasaare uma u sheegay xilliga ay jubbaland xorayn doonaan war jubbaland axmed madoobaa joogay yay xorayn ka rabtaa war axmed madoobe amuu rabaa in shabaabku xayndaab u ahaadaan war jubbaland inay dowladda federaalkii xorayso eh. harma axmedooba shaki ka qabaa war anigu waxaan hubaa jubbaland hadday doorasho xol iyo xalaaluhu ka dhici laheed rag badan baa ku tartami lahaa wargudoomiyaha xisbiga mucaaradka icuud faysal cali waraabe wuxuu yidhi arrinta laascaanood waxay dhoweyd beriga cali khaliif iyo siilaanya heshiiska wada galeen heshiiskaa dhammaystirkiisiina muuse biixi baa daaqad ka tuuray maantana meeshay maraysa waad aragtaan war faysal cali waraabe waxaa kaloo uu yidhi maanta oo soomaali laleeyahay shan malyan bay macaluuli haysaa dad kale inaan sii barakicnoon sii qicinna naba qabato mas-uuliyiintuna ha ogaadaan in ilaahay kula xisaabtamaya waxay falayaan qodhay xerada hadal fiican faysal odhan lahaa kaa ma jiro war guddoomiyaha xusbiga ucud faysal cali waraabe marka arrimuhu degan yihiinna isagaa kiciya markay meel khatara garaanna isagaa dejiya anaa gadhay anaana gedisdhay miya la joojiyaa bannaan la jiifiyaana bannaana war madayow jooji war waxaa la yidhi dhulka daabad socotiiyo dahrigiisa weynuhu khalqi wuxuu dareersheeg ku duluumay ciiddaa dadku ugu sarreeya duwanida abuurtaa loogu daray karaamiya dallaacad rabbaaniya waa haldoorkii lagu yidhi inta kale la dariskaa dabar howlahoodoo garashada ku daadihi isna inuu daciif yahay daandaansi badan oo waxaan daaqad loo siin isku dayo inuu falo sirta dawgalkeeda iyo imtixaanka lagu dayo inta badan ka diimoon diirka aan ka qaadee waatuu daayinkeen yidhi buraha dangiigiyo cirku diid ammaanada dhulku wuxuu ka dayrsaday markii dalabka la hor dhigo jahli keenaa ku duraantay aadmigu dusha inay ku qaataan inkastuu degdega yahay inuu khayrka daa'imo ka ilduufo weligii dulmigii iyo gafkiisana durba laguma qadiyee durdaradu halkuu mara lagu daajiyaayo nin weliba ku doortaa laba daraf midkuu noqon runta daahma saaree waxa loo dan leeyahay diida inay fahmaan ay diinta iyo shareecada ka dardaaran qaataan inay dunidu taa tahay isagaan dallow hayn duudka saartay iinsaan waa daliil cadkoogu ah arrimaha dahsoon iyo inta daahirkeeda huma laha dulqaad iyo dawa ay dhigtaanoo qabis diid ayaa yidhi u tartama darkeedo sahal uma darsoomaan dalowgi iyo walaantuye dawdhaaf shubaalaha dhimbatiisa loo diray in ka durugsan weeyo waxa uu ku doonaa derajiya awooduu dafa maalintiisa oo inta kale ku duudsiiyo xubintaas kalamaan ayaana ugu dambeysa barnaamijkeena kulanka keenin u mahadnaqaya dhammaan saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka iyo dadkana dhegeysanaya bacoodka macaan fanaaniinta aweys khamiis iyo allah u naxariista ee faadimo qaasin maxaa ku daaray hees leedan kaga tagna

marxabba jeedee mayyaa karoonee macaanee

maalkay ku dhiibi maaye maalkay ku dhiibi maaye malaay bannaang ma yimaad makaalinaa keente malaay bannaang ma yimaad makaalinaa keente

damiirkaygii aad tahay midkii aan soo mage marxaba jeede maya karoone macaane marxaba jeede maya karoone macaane